bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol toddobaatan iyo sideedaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu اlxaj baynu ku soo jiray baabu ma yaquulu ida rakiba ilى safar اlxaji wغayrih wuxuu baab yahay wuxuu qofka musaafirka odhan lahaa idaa rakiba markuu gaadiidka u koro ilaa safarin socdaal ilaa safar alxaji xajka socdaalkiisa iyo wahayri waxaan xajkayn cumro iyo safar kalaaba ah, qofka musaafirka ah, markuu neefka gaadiidkaa u koro ama gaarigiisiiba u koro ama diyaaraddii uu koro wuxuu odhan lahaa ee ku ducaysan lahaa ducaau safar xadaanii haarun bn cabdilah qaala xadaana xajaaj bn muxamed qaal qaala bnu jurayjin ahbarana abu zubayr muxamed ana caliy yacni bn cabdillaahi alasdiya ahbara wuxuu u sheegay ardaygiisa abu zubayr ah ana bna cumara callamahum ibnu cumar inuu baray raggaasi taabiciinta ah ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu hayda stawaa markuu ku ekaado ee ku sugnaado calaa baciirihi gaadiidkiisa neefka geela uu gaadiidsanayay khaarijan ilaa safar asagoo socdaal u baxaya safar u baxaaya kabara aaaa saddex jeer buu allahu akbar odhan jiray saddex goor yuu allahu akbar allahu akbar allahu akbar nabigu odhan jiray waa markuu neefka ku fadhiisto dhabarkiisa kore uu koro nabigu calayhi salaatu wasalaam ama gaadidka ku sugnaado idinkuna hadda markaad gaadhiga ku fadhiisataan kursigiisa ama diyaaradda kursigeeda laydinka rabaa uma qaala markaasuu nabigu odhan jiray bacda takbiir subxaana aladii waxaa nasaanu ceeb ka hufan iyo naqaa'is alladii eebbaha sakhara lana noo fududay annaga noo sakhiree noo cabidiyey haadaa gaadiidkan iyo neefkan geela ah wama kunnaa manan ahayn lahu ay lidaabbati muqriniina kuwa awooda ama dirqiyi kara muqriniina ay mutiiqiin aw qaahiriin labada macna aduu loo badan yahay kuwa qasbi kara oo dirqin kara hadduusan rabbi noo sakhirin oo rabbi noo cabidinin geela awoodiisa waa aragteen dameeradu waa aragteen farduhu waa aragteen ilaahan baa inoo sakhiran mooyeen waxa inagu aan loodin kara ma aha wamaa kunnaa lahu maanan ahayn gaadiidkan asaga muqrin kuwa awooda ama darqii karo qasbi kara haddaan rabbi uusan noo fududayn wa inaa anaguna ilaa rabbina alla xaggiisaan lamunqalibuuna u gadoomi doonaayo asagaa alla la mudan geeri iyo wixii la halmaala allaahuma inaa nas'aluka alla waxaanu ku weydiisanaynaa fii safarina hada socdaalkan iyo safarkanaan kan ah albira samafal baan ku weydiisano inaan intaan safarka nahay aan ixsaan badan iyo aaca la nimaado albira ay aaca walisaan iyo wtaqwa alla kacabsi baanu ku weydiisan safar macsiyo allow safarka ayaga haka dhigina safar ilaahay lagu caabudo oo alla lagaga cabsado oo taaco badan lagu shaqaysta allow ka dhig wa min alcamali camalka xaggiisa rabbi waxaan kaa weydiisanay maa tarda camal raalli ka tahay qabanaynana waxaad raalli ka tahay allow ka dhig allaahuma hawin calayna safarana haada ilaahu safarkanagankana noo fudude noo sakhir wadwi duub cana anaga bucdahu fogaashihiisana naga duub masaafada iyo baaxaddan kale fog ee dadku ay wadnuhu go-ayo marka la fiiriyo ama la yaqaano allow noo duub saa darteed ducadaas waa muhiim wawi cana bucda ilaahu dheerkiisa iyo masaafada dheerkeed allow naga duub weeye haba dheeraatee ilaahu subxaana allow noo fuudee oo dadaaban safrinba naga dhig weeye waddada iyadoo dheer haddaadan daal badan iyo sadaado badan kala kulmin iyo shida badan aada kala kulmin way kuu gaabnaanaysa haddii kale gaarisba wax lagaaga dhigay imtixaan ood maalmo dhexda kusii jiri allahuma anta asaaxibu fi اsafari wاlkhaliifatu fi اlahl allahuma anta asaaxibu allow adaa wehelka noo ah fi safari socdaalka axadka wehelka ee saaxiibkanoo nala jira ee garabka annaga taagan waa adiga wاlkhaliifatu kan lagaga soo tegayna waa adiga filahli reerki allow reerkana adaan kugu soo dhaafnay intaan jidka wadada socona adaa noo ah maciin iyo gacal noo ah wey walaysa min asmaa illaahi asaaxibu wala alkhaliifa maxaa yeele waa wasfi maaha ka ismi ahaan wa baabu اlawsaafi awsacu min baabi اlasmaa'i fii kitaab fi lcaqaa'id waad la socotaan ilaahay markaad la tilmaamayo wax badan oo mudan yaha lagu tilmaami karaa ama waarid ha noqdo ama yuusan waarid noqonin oo macno macquula noqdo laakiin asmaadu ayadoo xusnaa inay noqotaa la shardiyaayo waa in nas ku yimaado marka walaysa min asmaa illaahi saaxibu wala alkhaliifa min baab tawsiif baa looga jeedaa la min baabi tasmiyati walasmaa allahuma inaa nacuudu bika alla waxaanu kaa magangalnay min wacaaai safari safarka shidadiisa ee dhibkiisa waca waa min alwacfi wacfiga asalkiisuna waa alwaxal waa dhoobada dhoobada alwaxa laga galo in la socon karin baa la yidhaahdaa waxaa kaloo wacfiga la yidhaahdaa dhulka dhulka dhulka bacaadka leh ay lugtii adinku tiimbanayaan xaggan la socon karin waagida marka waxaa loo isticmaalay wax walboo mashaqe iyo rafaad iyo dhib ah ayb laakiin asalkiisu wacdigu waa dhiidhiga kula go'ayo dhiiqada ee kula go'ayso weeye ama waa bacaadka aad la gelaysan lagu socon karin buu asal ahaa kadibna waxaa loo isticmaalay wax walboo lagu lugo oo ku dhibaateeya allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magangelahayaa min wacdaai safari safarka shidadiisa iyo dhibkiisa wa ka'aabati اlmandari waxaan kaa magangaloo kale daymo murugteed daymo murugteed ka'aabadu waa xusniga xusniga tiraanyada walbahaarka iyo murugta weeye iyo tiiraanyada mandarkuna waa meeshii la eegaya ama ishuu qabanaysa waa maxay ilaahu haddaan soo noqdo ama meeshan u socdo aan tago ama aan soo laabto ishaydu waxay ka naxrahay tusun baa loo jeeda adoo safar ku maqnaad bad reerkii timaadoo dacdara ah caruurtiioo eh, iskorsiya noqday islaantii oo kharibantay wixii hantiyaad ka tagto oo gubtay xaalad unaadan ku tashanayn hadday kaa hor timaado waa naxdin wey stroog baa kugu dhufan kara wadnaha ku istaagi kara waa taqaanaa soomaali <laughs> jileeceeda kaabatulmandar sidaa weye kaabatulmandar il nixideed baan kaa magangalay ama dayma nixideed ama wax laga naxo inaan dayo oon isha la helo ayib ama anigaba aan noqdo ilkabooda aan yeesho war maxaad kaagu soo dhimata la yidhaahdo oo maxaa kugu dhacay safarkii waagidha waad eeday maxaad ka doontay meel heble maxaa ku geeyey ayib alla waxaan kaloo kaa magangalay wasuu'i lmunqalabi soo noqosho xun baan kaa magangalay guuldarro inaad la soo laabato munqalabku waa waa alrujuuc soo noqod baa loo jeeda ama makaan rujuuc ama qaabka loo soo laabtay ayb wa suui ay wa suui macnaheedu waa maxay soo gadoon xun baa alla kaa magangalay soo noqosho xun baa alla kaa magangalay waa maxay de waa inaad meeshii kusoo guuldaraysato ujeeddada ad laheyd soo helin wixii aad u timid aad aadda aadan la soo kulmin khayr aadan kala soo kulmin ama soo noqodka dambe laguu sheego reerki in afa kaaga dambaysa ood qalbigaba iyo wadnahii siin weydo filmaali maalka xaggiisa iyo walahli ahlkaba marka soo noqosho xun baa alla kaa magangalo iga qabsata reerkii iyo hantidiiba waidaa rajaca marka nabigu ru sii socdana wuu odhan jiray ducada ku ducaysan jiray marka hore sii socdo waidaa rajaca qaalahunna markuu soo laabtana nabigu sidaasuu odhan jiray wazaada fiihinna markan dambe nabigu uu soo noqonayo ee gadoonka uu soo yahay wuxuu ku dari jiray aayibuuna jamcu aayib ay raajicuun aayibuuna kuwo soo laabtay baanu safrka ka soo laabtay allana u soo laabtay taaibuuna jamcu taaib min adam aayibuuna min asafar taa'ibuuna min adam kuwa alla u toobad keenay baanu alla soo noqday caabiduuna ilaahay caabudaya lirabbina xaamiduun ay xaamidun lirabbina kuwa ilaahay caabudaya rabbigoodna ku mahadinayaanu nahay maadaama nabadna aan ku tagnay nabadna aan ku soo noqonnay ka'aabatulmadar ilahay naga koriyey suu lmunqalab fi lmaali wاlahl xadaanii zuhayr bn xarb ducaada u qiimo badan wey halla xifdiyo carruurta halla xifdiyo ha lagu ducaysto ducaau safar xadaanii zuhayr bn xarbin qaala xadana ismaaciil bn culayata can caasim bn sulayman alaxwal can cabdillahi bni sarjisa almuzani radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuulu اllahi sal ا alay slam ida saafara nabigu markuu safro wuxuu ahaa yatacawadu kii alla ka magangala min wacaa'i safari safarka dhibaatadiisa iyo shidadiisa wa ka'aabati lmunqalabi horaan waxaad soo marteen suu lmunqalab baad soo marteen riwaayadii hore ee baabka sheekhu ku bilaa min xadiidi ibni cumar wa ka'aabati lmunqalabi soo noqosho murugteed baa allow kaa magangalay waalxawri dibu guro shaanlow kaa maangala bacd alkowni ay bacd alkamaal bacd alkown riwaayada caasim iyadu waxaa weye alkown binuun la akhriyo riwaayat اljamacana waa alxawr bacd alkawri man kaara alcimaamata ida lafaha calaa ra'sihi markaad cumaada duubto ayaa kawrka la yidhaahdaa af soomaaliga way naqaana gabdhuhu markay si fiican taytimaha u feedhaan oo shanleeyaan oy masar fiican ku geejiyaan oo si fiican u gambaysato heblo way kawiratay baa la yidhaahdaa kawirashaduna waa maxay waa kawrkii iyo cumadii masarkii la duubahayo wax kale ma ay gabdhuhu duubahayeen khimaarka wاlxawri ay الrujuuc xaara idaa naqasa waa la yidhaahdaa wa idaa rajaca labaduba xaara marka naqasana way noqotaa rajacana way noqotaa allow dibu noqosho iyo doogorashaan kaa magangallay bacda alkowni intaan dhammaystirana kadib meel sare intaanu gaadhno inaan dibu noqon all kaa maangallay diinku intuu noo buuxsamay guul iyo gargar alla ku naaloon inaan haziime iyo dulli allowla kulnaan kaa magangalay daaco intaan ilaaha noo furay macsi inaan ku noqonnaan kaa magangallay iimaan intaanu helay inaan gaalnimo ku noqonnaan kaa magangallay wax walboo xun inaad dib ogu noqoto ood hadda ka badbaaday ayaa alxawru bacda alkown la yidhaahdaa waxaan kaloo kaa magangallay min alxawri dib u noqosho ama nuqsaan baan kaa magangallay bacda alkowni dhammaystir kadib ama bacda aacati baan kaa magangallay wa dacwat اlmadluum wa iطlaaq اllaazimi wa iraadat اlmalzuum wa dacwat اlmadluum waxaan kaa magangallay nin la dulmiyey habaarkii nin laga gardaranyoo la dulmiyey habaarkiima allow kaa magal waa maxay allow dulan baan kaa magangallay lann madluumka goormuu abaaraa qofka goormugu xabaaraa marka la dulmiyo idan habaarka maxaa keenay dulmigaa keenay markii ilah dulmigaan kaa magangallay ayb xataa hadduu naga dhacana midkaa la dulmiye habaarkiisa allowna garab mari taa ma dhihi karna maxaa yeele nabigaa sheegay dacwatulmadluum inay tahay mustajaaba walow kaana kaafira marka waa iطlaaq اllaazimi wa iraadat اlmalzuumi min wa dacwat اlmadluum kii la dulmiyey habaarkii baan allow kaa mangala waxba ma reebe hadduu doona haba soo daahee kii intuu markuugu fadhiisto ku baabi'iyo wey wa suuءi اlmandari daymo foolxumadeed baan kaa mangalaya naxdinteed fi lahli ahlka gudihiisa iyo wlmaali ahalka waxaan ficnayn aan ku arko iyo hantida oo aan ku arko waxaan ficnayn in allow kaa magangalay وxadثna yaحya بن yaحya وزy بن xرب جamيعا can abi mucaawiyaة mxamed بن khاaزimi وxadثnii xaamid cafw بn cmر الثقفي xadثna cabdالواxid بن زiyaad kilaahuma labadooda abi mucaawiye iyo cabdالواxid can caasim odaraan soo marteen alaxwal bhada اlsnaadi milahu sanadkan ay ku tabiyeen xadiidka horeed soo marteen oo kale hayra hase yeeshaana fi xadiiثi cabdالواxid waxaa ku jira fi اlmaali wاlأhli ayaa ku yimid riwaayad hore waxay ahayd fi اlأhli wاlmaal fi اlأhli wاlmaal bay ahayd riwaayada cabdulwaxidna waxay hormaraysay maalka fi اlmaali wاlأhl wa fii riwaayati muxamed bnu khaazimin oo abu mucaawiye ah waxaa ku jira qaala cabdullah bn sarjis wuxuu yidhi markuu xadidka warinayay yabda'u biاlأhli nabigu markuu soo noqonayo wuxuu ku bilaabi jiray biاlأhli ida rajaca bilahli idaa rajaca bilahli idaa rajaca laisku qabsado qoli waxay dhan waxaa loo jeedaa waa salaanta nabigu markuu soo laabto waxa u horreeya uu ka bilaabay inuu reerkiisa salaamay ahayd markuu salaamo kadib ayuu danihiisa kala qabsan jiray riwaayadaasna waxaa baabdiidaya axaadiid waxay u badan yihiin nabigu markuu soo galo masjidku ku bilaabi jiray markuu safar ka soo galo almasjid nabigu nabigu tegi jiray ragcatayn bay ku tukan jiray kadib markay saxaabada iyo dadka waaweyn ee muslimiintu u yimaadaano salaamanoo nabiga la arku markaa guryihiisa aadi jiray markaa dambe uu noqdana qofka u horeeya inuu arka nabigu u jeclaa faaimay ahayd guryihiisa aada faaim binti muxamed ayuu salaami jiray iyada markuu salaamo xaaladeeda ogaado ayuu haweenkiisa aadi jiray nsuban caleh isalaat wasalaam hada huwa alma'huur can اnabiy sal slam marka waxaa saxa in la yidhaahdo nabiguu kala bedeli jiray marka hore uu sii socdana wuxuu ku bilaabi jiray oo wuxuu hormarinayaa maalka maalka wa suui اlmandari fi اlmaali wاlahli soo noqodkana wuxuu hormarinhayaa ahalka macnahaasaa moodaa inuu roon yahy lakin labada tafsiirba waa la sheegay midna salaanta midna ducada inay tahay yabdau bilahli ahlku ku bilaabi jiray idaa rajaca xagga dikriga sheegitaanka ahlku nabigu ku bilaabi jiray qabla almaal iyo ma salaanta markuu soo noqdo salaanta u horaysa ahalkiisa ku bilaabi jiray bacdaha ummadda kale uu salaami jiray wa fii riwaayaatihima jamiica riwaayata cabdilwaaxid iyo moxamed khaasim waxaa ku jira wada jira allahuma inii acuudu bika min wacaa'i safar intaa waa wadaagaan weeye inta kalunba isku khilaafeen ducooyin badan baa ku yimid safarka iyo adkaa iyo howlihiisa kitaab aladkaar linawowi oo aad u faahfaahsan ka akhriya asaguna hadda wadaadka shaarixu markuu nawowi sharxayo inuu axaaleeyey ayib marka ducadana ha la xifdiyo baabu ma yaquulu ida qafala min safar اlxaji wahayrihi waxa uu baab yahay wuxuu odhan lahaa qofka muslimka ah markuu ka soo laabto safar xaj iyo wax lamida safarahoo dhan ba un loo jeedaa xadana abu bn abi shaybata qaala xadana abu usaamata xamaad bn usaama xadaثna cubayd الlahi bn cumar ibn xabs bn caasim alcumari can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma waxadaana cubayd اlah bn saciid bn yaxya alashkuri wاllafdu lahu midhaha aan sheegi doona asagaa iska leh xadaana yaxya whuwa yaxya saciid alqaطaan can cubayd اllahi اlcumari can naaficin can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qaal kana rasuulu اllahi sal ly slam ida qafala min aljuyuush jamcu jeyshin nabigu markuu ciidamaha ka soo laabtay ciidamo baxay oo col culusoo baxay nabigu markuu soo rogmada uu soo noqonayo aw isaraaya ama dullaan yar jamcu sariya dullaan yaru nabigu uu diray hadduu ka soo noqonayo ama asaguba sariyo yar uu la socday ama ciidan badan uu ka soo laabto awlxaj ama xaj uu ka soo laabto awlcumra cumro uu ka soo noqdo nabigu idaa goorta awfaa uu ka dulbaxo ama uu koro calaa aniyatin jiir fongor ama jiir ama laab waxaad ku sheegtaanba aw fadfadin ama taag fadaafid ba lagu jamciya fadfadku waa dalcadda haaraha haaraha kuuskuusan in qowna gaadhsiisanayn dalcadihi taaggana ka dheer baa fadfadka la yidhaahdaa fadfadku marka inagu buurhaardhaha eh, eh, haar iyo way kala duwanta iyo qow waa kala duwan yihiin idaa awfa ida irtafaca idaa cala baa loo nabigu koro ama ka dulbaxo calaa aniyatin jiir ama taag aw fadfatin eh, haar iyo dalcad kabara aaaa meel saro unbaa loo jeedaa meel nabigu markuu koro ama uu karin iyo jiir ka dhacaayo kabara alaaan saddex goor buu nabigu takbiirsan jiray waxa weyaan meeshan taagee isla weynaatay ee dheerey ilaahay baa ku weyneeyey oo intan kula ekaysiiyey allahna wax walba ka weyn cadamada ilaahay iyo weynankiisaad niyada iyo qalbiga gelinaysaa mar walbood la kulanto wax weyn saa darteed markaad jaranjarooyinka koraysaan iyo sallaanka iyo koraysaan waa laydin sunnaya ducada takbiirta ah allahu akbar allahu akbar markaad degaysaanna tasbiix baa laydinka rabaa markaad janjarada ka degaysaan iyo markaad koraysaan marna rabbaad weyninaysaan soo noqodkana rabbaad nasahaysaan tanziih tasbiix taqdiis uma qaala bacda takbiir takbiirta kadib uu nabigu wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk lahu lmilkun waa isku mid miinka in la godin loosdigaba walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir aayibuun jamcu aayib waa inaga soo marno aayibuuna kuwa soo noqonayaan soo laabto ka soo laabto safarkii socdaalkii taa'ibuuna kuwa rabbi u noqonay u toobadkeenayaan nahay ayib safarku meel baa laga soo noqda towbaduna xumaan baa laga soo laabta munaasaba ka dhexaysa aayibuun iyo taa'ibuun towbadu waa aلrujuuc min almacsiyati ilى الطaaca wa min اlkufri ilى اliimaan wa min alqabiixi ilى اlxasan waxay ambiyadu macsuumiin ka yihiin waa gooni laakiin asalku towbadu waa sida iyaabkuna waa maxay safar baad ka soo noqotay safarku waa qidcatu min alcadaab caabiduuna saajiduun kuwa ilaahay caabudaya nahay oo u sujuuday lirabbina xaamiduun allana ku mahadinaya sadaqa allahu wacdah ilaahay yabohoysi buu rumeeyey jaboohiisu ballanqaadkiisaba ilaahay dhabeeye dhab ayb nabigu sooma ballanqaada inay muslimiintu guulaysanayaan oo hadday adkaystaan ilaah u gargaarayo ayb idan muslimiintii ahlu khayrkii baa rumeeyey ilaahayna ugu u dhabeeyey yaboohiyo ballanqaadku ballanqaaday amaa munaafiqiintu maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran bay yidhaahdeen tiibuu rasuulku ku xumaynaya munaafiqiin sadaqa allaahu alla waa ka dhabeeyey wacdahu yaboohi u ballan qaaday wa nasara cabdahu addoonkiisana isagaa u gargaaray muxameda calayhi salaatu wasalaam wahazama alaxzaab fii baabi ducaa markuu nabigu marhayo cubudiyadu jecelyahay cubudiyada baab ducaa hadduu nabigu marhayo ila arububiya shaqaynaysa adducaanu waxay hoos tagtaa fasalka rububiya la yidhaahdo ayb iyo ijaabadeeduba ducadu ijaabadeedaan u jeedna waxay hoos tagtaa baab rububiya hoos ducadu xagga axadka lala aadahayana waa baab aluluhiya marka labada baab bay kale yihiin ficlu اlcabdi waa min baabi aluluhiya ficlu rabbi oo ijaabada ana waa min baabi اrububiya saa darteed baa gaalada laga aqbalaa ducada markay muطarin yihiin ibliis baa laga aqbalaa aalimka laga aqbalay mararka qaarkood axad walba haddii ibliis ba laga aqbalay he ama yujiibu اlmuطara ida dacahu ilaahay ma kala qaadin muslim iyo iyo gaal wma ducaaء اlkaafiriin ila fi dalaal waa maxay cibaada loo jeedaa cibaadaة اlkaafiriin wey ma aha gacmo taagidi ma aha midda ayadu way ka duwanta sidii roobka loo siiyo ee awlaadda loo siiyo ee caafimaadka loo siiyo ee maalka loo siiyo oo gaal iyo muslimba adduunka ay ugu dhaqan yihiinoo carab dhaqan loo helo taasi waa laga wada siman yahay waa min baabi اrububiya mid walbana addoon rabbi weeye qahran dawcan aw karha laakiin midda xagga addoonka ka imanaysa cibaadada ah gaal laga aqbali maayo ilaa iimaan iyo towxiid laga helo wa nasara cabdahu addoonkiisa allah u gargaaray wahazama alaxzaab jamcu xisbin wixii tala wadaago dhan ba xisbi luqatan la yidhahda kulu qowmin ishtarakuu fii amrin wain tabaacaduu fi اlaqطaari wاlbuldaan wاlaqطaar waxaa la yidhahdaa xisb jili ninka jooga iyo anoo nairobi fadhiy haddaan isku aragtina maxaan isla nahay xisbi raas casir ninka joogi raas kambooni hadday isku tala yihiin xisbi bay isla yihiin qasama inaad kulantaan waa inaad isku aragti tihiin isku baab tihiin wahazama allaa jabiye alaxzaaba gaashaanbuursiga isbahaysigii soo bahaystay nabiga iyo diinkiisa ku duulaan waxdow alla keligii baa jabiyey isagoo wax bini aadana uusan sabab daahir ka geysanin yaa ilaahay faarsanla calayhim riixan wa junuudan lam tarowha ilahay baa ku sii daayey dabayl iyo ciidan aydan arkin qaswat alaxzaab in loo jeedaa loo badan yahay wadaadana waxay dhaheen cid walboo nabiga ka soo horjeeday buu nabigu u jeedaa min bicatihi ilaa mamaatihi calayhi salaatu wasalaam waxadatanii zuhayr ducadana marka waa in la xifdiyo sidaa loogu ducaysto itibaacan lirasuul وxadثnي زهير بن xرب قال xdثna اسماعيل يعني بن علية اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية عن أيوب السختياني وxadثnي بن أبي cمر الcdني محمد بن يحيى xadثna mع بن عيسى القزاز buu ujeeda عن مالك بن أنس أبي عبدالله وxadثna بن رافع محمد بن رافع القشيري نسابوري قال xadثna بن أبي فديك محمد إسماعيل أخبرنا الضحاك بن عثمان الأسدي كلهم جماacadaas كلهم أيوب مالك iyaa u dembeeyey ضحاك kulluhum can naaficin kulligood naafic xadii ka qaateen can ibni cumara can nab sal sl bimilihi xadiidkii hore soo marteen ee asagoon ku dul wareegahayay ubaydilah cubaydillaahi can naafic waad soo marteen hunana waa maxay kulluhum waa daxaaq iyo ninka la yhahda maalig iyo ayuubna waxay mutaabaceen wadaadka hore cubaydilaahi ah ilaa xadiia ayuub xadiidka ayuub mooyeen faina fiihi takbiira maratayn ayuub asagu laba goorbo takbiirtu kabara alaain meesha ahayd kabara maratain baa isagu sheegay waxadana zuhayr bni xarbin qaala xadana ismaaciil bni culaya can yaxya bn abi isxaaq alxadrami qaala wuxuu ihi yaxya qaala anas bn malik radi allahu tacaala canhu aqbalnaa maca anabiy nabigaanu la soo noqonnay aqbalnaa maca nabi ay qadimnaa min safarin maca nabi baa laga wadaa nebi maxamed baan safarka la soo laabannay safar baannu ka soo gallay aqbalnaa maca nabi nabigeenna jirinkiisaanu soo qaabilon dalka anagii soo aadan intaan duleedka ka nimid ana aniga anasa iyo abu alxa abu alxa alansaari adeerkii wey muslim zawjkeedii zayd ibnu sahla waa leh saxaabiga magaciisa waa mashhuura bikunyatihi ama smuhu waa zayd ibnu sahl wa safiyatuna radiifatu calaa naaqatihi safiya bintu xuyayina oo xaaskii nabiga ahaydna ay la fangashan hasha nabigu watay hashuu nabigu saaraa ee la saaray doome la gaadisanaysa dalxa iyo anasna ayaguna gooni bay u socdeen xataa idaa kunaa bidahri اlmadiina markaanu marayno on soo gaadhnay madiina duleedkeedii xataa idaa kunaa markaanu ahan bidahri اlmadiinati madiina duleedkeedii oon u soo dhownahay toban kilomitr meelahaas shan mayl baa lagu sheegaa warwaada kale aan ku gaari doonnaa qaala nabig wuxuu ihi aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun falam yazal muusan ka zulun suubano ma daynin wey suubano yaquulu dalika arrinka inuu leeyahay xataa qadimna almadiina ilaa madiinaa soo gallay ducadaasuu nabigu ku celcelinayay aayibuuna taa'ibuuna caabiduun lirabbina xaamiduun ilaa uu madiina soo galay buu nabigu ducadaa waday nabigu dakaar biاllahi subxaanaه wa tacaala buu ahaa وxadثna xumayd بن mascadة الbاhili qال xadna bشhr mفضل لاaxق الرقاشhi أو الرقاشhi cafوا xadثna yaحya بن أbi إسحاaq الxضر عن أنس mلك رضي الله تعالى عنه عن النب صل سلم بmثlihi xadيka adaad marayseen oo marka bشhr wuxuu mutaabicaynaya wadaadkii hore ahaa إسmaaعيil بن culay bاab التacriis bdi الxulayفة والصلاة bha إda صدر min الxaج أو الcمرة wuxuu baab aلتacriis in la degoo lagu furto bidilxulayfa meesha la yidhaahdo meesha haddaad ka xarmatana ee madiina u dhow in lagu furto haddii xagga maka laga yimaado iyo haddii xagga madiina laga yimaadaba atacriis asalkiisu waa annuzuulu fii aakhiri اleyl habeenka niskiisa dambe inaad degto ood meel ku furataa la marka tacriisku waa sida asalkiisu qolyo waxay dhaheen maye waa annuzuulu sawaءn kaana fii leylin aw nahaar laakiin almashhuur cinda lugawiyiin waa anuzuul fi aakhir leyl markaa habeenk intii lasoo guuray la daalo nis dambe la gaado oo meel lagu daato ayaa tacriiska la yidhahda atacriisu in lagu furto safarka socda bidilxulayfa lagu furtoo la dego wsalaati biha in lagu tukado idaa sadara markuu ka fulo ruuxu min alxaji xaj aw alcumra markaad cumro ka timaado ama xaj aad ka timaadeed socoto madiinoo kale aduu haddii meel kale u socdo maba maraysidii mogta haddaad martaa laga hadlaayo nabiga sidaa yeeli jiray xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasul la sal slam anaakha wuxuu hashiju'iyey ama fadhiisiyey ritigiisii bilbaطxaa'i meeshii dixdahayd ee waadigii caqiiq uu marayay oo dalxulayfaa allatii badxadaasoo baxa iyo lxasba meesha tamuuxa iyo qururax iyo niiska leh ayaa la yidhaahdaa allatii taasoo bidulxilayfa ku taallay laagtii dixdeed iyo galaheedeeba nabigu degay laagtii alxulayfo wey fasallaa biha badxadii buu ku meesha waasicaayadee biyomareenkeeda jilicsanayd buu nabigu ku wa kaana cabdulaahi bni cumar yafcalu dalik cabdulahi bni cumarna sidaasu asagnu yeeri jiray oo nabigu hawshaasi kaga dayin jiray calayhi salaat wasalaam waxadaanii maxamed bin rumxi bn haajir almisriy ahbarana leyt bnu sacdin waxadaanaa qutaybatu bnu saciid wallafdu lahu qaala qutayb wuxuu hi xadaثna leyث bnu sacd ahbarana muusan odhanin weeye can naaficin qaala wuxuu hi kaana bn cumar ibn cumar wuxuu ahaa yuniikhu biاlbaطxaa'i yuniikhu اlbaciira aw الnaaqa hashuu fadhiisin jiray ama ju'in jiray bilbaطxaa'i meesha dixda ama galaha ah alatii badxadaasoo bidilxulayfa ku taala meesha dulxiba la yidhaahdo alatii taasoo kaana rasuulula rasuulka u ahaa yuniikhu kii ama ku ama ju'iyo geeliisiiyo awrtiisa biha ayada wayusallii biha waana ku tukan jiray markuu kadib ayuu meeshaa ku tukan jiray rasuulbuna caleh isalaat wasalaam maxaa yeele waa waadi mubaarag soo yidhi maalinkii hore nabigu uu socday oo xajinayey wakiili wuhi salli fii hada alwaadi fainahu waadin mubaarak ayib uu ku tukada nabigu marka dambu ka carab duurku tukada kadib وxadaثna أحمد بن إسحاaq الmuسيبي xadaثnii أنس يعني بن عiyaad الleyثي أbu muسى cafوا أbا ضمرة عن موسى بن cقبة الأسدي عن ناaفiع أن cabdاللahi بن cمر كان إذا صدر من الxaج أو الcمرة marka muسى بن cقبة hadda wx mutaabacaynaya wadaadkii hore leyث ibn sacd ahaa almisri alfahmi أna cabdالlahi بn cumar kaana idaa sadra markuu ka fulo masaadir meesha laga imaadalmasdar naxwi muxuu ah masaadirtu waa meeshii wax laga ishtiqaaqaya laga keenay meesha laga soo fulaa masdarka la yidhaahda idaa sadara min alxaji xaj markuu ka soo fulo nabiga uu ka soo dhaqaaqo aw alcumra cafwa ibni cumar ibni cumar baan rabaa anaakha bilbatxaa'i meeshaa galaha ayuu ku furan jiray ama dixda ah hoose biyomareenka galahii biyomareenku kaduwan kalun waa qaybta yarka hore ee dhirtu ka baxday geelu si fiican u meeshan biyomareenka hoosena inta badan waxay noqotaa meel dilaaca laakiin meesha biyo ku yardaacaan ayaa inta badan jilicsanoo bacaadkii tamuuxu uu fadhiistaa anaaqa bilbadxaa'i buu fadhiisiiyey allatii taasoo bidilxulayfa ayd buu ku furo ritigiisa uu ku ju'iyey anaaqa albaciira fa baraka la baraka ficilka waad laakiin wuxuu sameeyey adiga ju'intaadi fadhiisintaadu waa inaakha la yidhahdaa iyo yuniikhu laakiin falka uu rutigu ama neef geela samaynhayo buruuq weeye fabaraka ma dhahaysid fanaakha dhihi maysid naakha ma odhanaysid asaga baa fadhiis fabaraka wey ayb alatii kaana yunuuqu biha rasuul اllah oo rasuulka ilaahay uu neefka geela a ah jiray gaadiidkiisa cabdullahi bn cumar wuxuu daba taagan yahay eh, falkii iyo taakadii iyo tilaabadii nabigu uu qaadaya buu rabaa isaguna inuu qaado hawshaana aad iyo aad buu ugu mamanaa waxadaana axmed cabaad ibnu zabriqan almaki xadaana xaatim ohn ismaaciil almadani ninkii xadiikii dheeraa ee soo warinhaya adiikii jaabir dheeraa xadiiu xijat nabiy kama rawaha jaabir can muusa bni cuba musa bni cuqba nimankii reer saddexda ninka ugu yaraawy anaga soom habeen dhow soo maray ibraahim bni cuqba maxamed bni cuqba iyo musa bni cuqba saaxib اlmaghaazi wa akharu اlإkhوة xadiiثا وأضcafهm way riwaayatan isaga u xadiiث badan waana saaxib اlmaghaazi lakiin labada wiila waalihii ibrahim bn cuqba iyo maxamed baa xagga ka iqaysan isagu waa xaafid iqa ah laakiin waa laga murqan weya waa laga murqan wey inaga soo maray maxamed baa u weynaa ibraahim baa ku xiga muusa ugu yaraa ragga وkulهm iqaat cinda ahli اxadiiث kulهm iqaat laakiin alafdaliya laga hadlaya can saal bni cabdillah can abihi ana rasul sal slam utiya nabigaa loo yimid jibriil baa u yimid haddee aataanii aatin min rabbi wakii nabigu yuri alayh isalaat wasalaam faqaal lii salli fi hada alwaadi fainahu mubaarak aataanii aatin min rabbi utiya nabigaa loo yimid utiya uutiya haddaad tiraadood yar madda xoogow waa la siiye wey uciyay noqonaysa uciya kaa noqon marka utiya waa inaad timaado min اlإtyaan la min اlإitaa farqu min اlإtyaani itaa farqi baa u dhexeeya utiya waa nabigaa loo yimid calayh الsalaaة wasalam fii mucarasi meeshuu ku furtay makaanu tacriis gobtuu ku furtay uu degaa isagoo ku yaalay ayaa loo yifaqiil waxaa lagu yidhi inaka adiga nabi maxamadow bibadxaaa dix baad joogtaa iyo meel galaa iyo laa gudaheed mubaarakatin la barakeeyey meel aan ilaahiy rasuulkiisa barako ku sheegin in la barakaysto waa bidco waana diin la'aan waan la iska ilaali xadana maxamed bn bakaar ibn rayaan wasurayj bnu yunis wاlafdu lisurayjin lafdigan sheegi doonana surayj baa iskale qaalaa waxay dhahan labadaa wadaad xadaana ismaaciil bnu jacfar maxamed bnu jacfar walaalkii wey ismail bn jacfar ibn kaiir azuraqi alansaari akhbaranii muusa bnu cuqba can saali bni cabdillahi bni cumar can abihi ana nbi sal slm utiya nabigaa loo yimid wa huwa fii mucarasihi asagoo jooga meeshuu ku furtay uu degay min dulxulayfa ka mid ahayd ama mucaras ooga ahayd fii baطni اlwaadi weliba toga galihiisa nabigu u joogay dixdiisii ama beerkiisii boggiisi faqiila waxaa la yidhi inaka bibaطxaaءa mubaarakatin waxaad joogtaa meel barakaysan baad joogtaaye ku tuko qaala muusa bn cuqba wuxuu ihi saaxib almaqaazi waqad anaaha bina saalimu saalim baa waagi dambe tusay ardadiisii meeshii uu nabigu ku furan jiray ama aabbihii cabdulaahi bni cumar uu ku furan jiray wuxuu yidhi waqad anaaha bina saalimun saalim baa awrti iyo geeli noo arumiye ama nooju iyo noo fadhiisiya cafwan baciirahu ritigiisii bilmunaakhi meeshuu nabigu ku furtay ee ritigiisii u min almasjidi ay min cinda almasjid sidii wax loo fahmo meeshii nabigu calayh isalaatu wasalaam habeenkaa uu ku furtay ee uu nabigu degay ee uu ku tukaday masjid baa laga dhisay meel ku dhow meel ku dhow ayaa masjid laga dhisay meeshuu nabigu ku tukaday ee uu degay meel ka sokaysa ayaa masjid laga dhisay meel ka sokeysa masjidka qibladiisuna ay ku aadan tahay meeshuu nabigu habeenkaa degay ee uu ku tukaday masjidka qibladiisa ku aadantahay masjidka iyo qiblado kacbada meel dhexdaa ayayna ku taallaa meeshuu nabiga ku tukaday almin gebaged waa maxay meeshuu nabiga ku tukaday uu degay masaajidka kama dhisno intaasuu rabaadda inuu kuu sharxa muusa ibnu cuqb muxuuna yidhi waqad anaakha bina saalimun awrta anigii geel anigay fadhiisiiye oo ku furay bilmunaakhi makaanu fadhiisigii min almasjid ee cinda almasjid masjidka agtiisa ahayd alladii masjidkaasoo kaana u ah cabdulaahi yunuukhu bihi u fadhiisan jiray awrtiisa yataxaraa isagoo ku dadaalaya cabdulaahi mucarasa rasuulilah rasuulka ilaahay makaanu fadhiisigiisa awrtu u fadhiisiiyey wa huwa mucaraska nebi maxamed meeshuu nabiga ku furtay mucaraskiisu asfalu waa ka hooseeya min almasjid اladii bibadn اlwaadi aladii buniya hunaaka bacda rasuulilah meeshuu nabigu habeenka ku furtay uu ku way ka hoosaysaa misjidka hoos bay ka jirta marka laagta saal loo qaado xagga hoosay jirta masjidkuna kor buu jiraa ka soo qaada in laagtu sidan masjidka meeshan kaa laga dhisay qibladina waa xagga meeshuu nabigu ku furtayna waa halkaanoo kale ayb halkanoo kale wey masaajidka waaka horaad u soo socon halkanoo kalow masjidkaa nabigu ma ogeyn gadaashii baa la dhisay wa huwa mucaraskii nebi maxamed meeshuu nabiga ku furtay asfalu waa ka hooseeya min almasjid اladii bimadni lawaadi masaajidka ku yaala ee laagta baynahu wa bayna alqibla baynahu ay mucarasu rasuuli illaahi baynahu bayna almasjidi wa bayna alqibla kacbada u dhexeeya masjidka nebi yani mucaraska nebi maxamed baan rabaa nabigu meeshuu habeenka kufurta ku tukaday misri waxay udhaxaysaa kacbaday u dhaxaysaa wey wasaan ay mutawasitan min daalika asagoo dhexdhexaysanayo kacbada iyo masjidka la dhisay dhexdooda ku yaallaa muhiimaddu waxaa wey waa yaqaananafe inaad intaaba fahanteen bayla oo masjidkii la dhisay nebiga gadaashii iyo goobtuu nebiga ku tukaday waa kala duwan yihiin masjidku waa halkan oo kale goobta nabiguna waa halkan oo kale kacbadan xaggan ay ka jirta xagga hoose waadigu uu u qulqulo yaad u dhaqaaqi markaad rabto barti uu nabigu ku tukan inaad ku tukato masjidkan isku lugoyn mayse hadda maba la garanhayo waa lagu daalay masaajidkaad iskaga tug dalxulyodhan iskaga tug kana soco waynu soo mara qadiyadda marka tabaruka marka aaaarta nabiga iyo amkinada howlahaas sida iskugu khilaafeen salafku iyo saxaabadu iyo ma huwa sawaaba fii dalik waynu soo maray baabun laa yaxuju اlbeyta mushrikun walaa yatuufu biاlbeyti curyaanu wa bayaanu ywm اlxaji اlakbar intan yarta aynu ku darra insha alla xadaanii wuxuu baab yahay laa yaxuju اlbeyta mushrik beytka ilaahay inuusan mushrik ku soo xajiyi karin imanna karin mushrikiin baa haddaba taga mushrikiin baa taga waxaa laga yaabaa nisbada mushrikiintae tegaysa inay malaayiin noqoto ee hadda tegaysa ayib iska ogaada laa yaxuju lbeyta mushriku mushrik waagi hore asagoo shirkiga isku og buu ahaa hore kan waa maxay waa ku islaan sheeganaya oo duub weyn oo koofiyadu weyn oodan dhihi karin mushrik baa tahay ma dhihi kartid haddaad dhahdana malagaabaa galay wax balaya kaa raacaysa walaa yatuufu bilbeyti curyaan kacbadana kuma dawaafigan axad qaawan lama ogolo faaxishadooda ay samayn jireen wey lama ogolo iyo waa bayaan ywm اlxaji اlabar ywm اlxaji اlabar oo laisku qabtay selafku isku khilaafeen in la cadeeyo maalinkuu yahay waana ywm الnacr waan gaari doonaa xadana haarun bn saciid alayliyu qaala xadana bn bn cabdالlah ahbaranii camr bn xaariث almisri can shaab الzuhri can xumaam bn cabdالraxmaan bn cawf can abi hurata radi allahu tacaalى canh waxadaanii xarmalat bnu yaxya tujiib اlmisri ahbarani bn cabdالlah ahbaranii yunus bn yaziid alayam ana bn shaab الzuhri ahbara wuxuu u sheegay ardaygiisa can xumayd bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri oga tabiye can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal bacanii abubakrin abubakr sidiiq baa idiray aniga abu hurayra fi lxajati alatii amarahu calayha rasuululah xajku nabi maxamed asaga amiirka ka dhigay abubakr xajkii sagaalaad sanadkii sagaad hijrada kii la diray nabigu sanadkii tobnaad buu xajiyey sanadkii sagaalaad saxaabigan buu diray cayna kii ka dabageeyey saxaabado badankood baa tegey kadibna qoraysh iyo carab oo dhan baa loo quusiyey quraysh markaa waa istaan waad garanaysaan arabti miyay ka imanaysay baqaayaadka ka dhimana yaa hawshaasi loo sheegay inaan beydkan mushrig aanan iskugu imanaynin axad qaawanna uusan ku dawaafaynin waxaasna lagu kala tegey suura toog baa soo degtay waadaanu min allahi warasuuli الnaasi ywma alxaji اlakbar ana allaha bariiu min almushrikiina warasuuluh baa timid lagu kala tegay qabla xajat اlwadaaci xajkii sagootiga hortii xajkii nabigu uu u dira abubakr ummadda hogaamiyey amiirna u noqdo ayaa waxaa dira abubakr abubakr wuxuu diray saxaabuu kamid abu hurera ka mid yahay fii rahatin ay fii jamaaca jamaaca gudaheed yuadinuuna fi اnnaas dadka gudahooda ku dhawaaqahaya yowma naxri maalinkii dhuundhowgee tobnaad maxay ku dhawaaqahayaan ogeysiinayaan laa yaxuju bacda alcaami mushrikun sanadkan dabadii sagaalaad mushrik ma soo xajinayo mamnuuc weeye walaa yatuufu bilbeyti curiyaan kacbadana kuma dawaafi karo wixii maanta ka dambeeya axad muri gacan oo qaawan oo salaqsanaya qaala bnu shaab wuxuu ihi fakaana xumayd bn cabdiraxmaan wuxuu ahaa taabicigaas yaquulu kii yidhahda waagi dambe yowma الnaxri yowm اlxaji اlakbar yowmu naxriga wuxuu yahay alxaj اlakbar khilaaf badan baa ku jira qole waxay dhaheen alxaj اlakbar waa carafa jamaca min asalaf baa ku tegay alxaj اlakbar waa yowmu carafa wuquufuha way yidhaahdeen limaada nabiga yidhi alxaju carafa alxaju carafa qole waxay dhaheen alxaj اlakbar waa xajka weyne caadiga alxaj اlasqarna waa cumrada halkaasay la mareen oo halkaasay ka dhaceen qole waxay dhaheen alxaj اlakbar waa qiraanka waa inaad ku xajido tamatuc ama qiraan ku xajido alxaj اlasqarna waa ifraadkay dheheen nimana halkaasay ku dhufteen ayib laakiin sida raajixa waa sidaa muxuu sidaa u ohan jiray taabicigu ohan jiray min ajli xadiii abi hurayra xadiidka hadda abi hurayra aragtaane ah abubakar baa i diray anoo jamaaca la socda dadkii soo xajiyey sanadkiisaad baan waxaan u sheegaynay yowmu naxri in sanadkan wixii ka dambeeya mushriku usan soo xajiyi karin beydka ilaahayna axad qaawan yuusan ku dhawaafi karin walow kaana musliman ba ha noqdee aan dawaaf loogayn qof qaawan ku dawaaf idan qur-aankuna muxuu yidhi waadaanu min allahi warasuulihi ila اnnaasi yowma alxaji اlakbar buu qur-aanku yidhi saxaabigana muxuu sameeyey yowmu naxri buu aadaankii bilaabay iyo dhawaqii idan saxaabadu waxay fasirayaan oo ka turjumayaan qowluhu tacaala idan xadiid abu hurera nasba yuusan ku noqonine ninkii fahmale wuxuu ka fahmaya yowm اlxaji اlakbar inuu yahay yowm الnaxr xumayd marka saasuu maslada oo la soo baxay laakiin xadika isagoo marfuuca oo sariixa baynu ku maray fii sunan abi daawuud ibni maaja ibn maaja wacallaqahu lbukhaariyu fii saxiix jaaziman bihi ira xadiid aad ka fiirin kartaan markuu nabiga ka soo hadlo oo yidhi maanta waa maalintee nabi allow se u soo wad bashan waa bishee beledku waa beledkee maanta waa maalintee waa yowmu naxar markaas nabig wuxuu ihi yowm الnaxri hada yowm اlxaji اlakbar bisanadin saxiixin calaa shardi shaykhayn weliba abudad ku wariya waad fiirin kartaan hada yowm اlxaji اlakbar nabigaa tasriixiyey wa fi lbaabi axaadii xadiiث abi bakra ku jira baabka cinda الطaxaawi kadalika xadiiث abi hurera cinda abu daud wالsunan ayb marka khilaafkaas soo tamatuc iyo qiraanka waa alxaj اlakbar ifraadkuna waa alxaj اlasqar cumradu waa xaj اlasqar alxaj اlakbarna waa xajka caadiga waa carafo khilaafkaasoo dhan waxaa lagu soo gebagabeeyey nasu rasuuli lah alayh الsalaat wasalaam oo halka qur-aankana laga fahmay ficilka saxaabada laga fahmay nasna nabigu uu ku caday calayh الsalaat wasalaam kadalika marka saa darteed xadiidkii sunanka callaqahu اlbukhaariyu jaaziman bihi fii صaxiixihi idan waxaa kaloo meesha marka ku jira oo laga qaataa meesha ayada ah in satru اlcawra ay tahay sharطun lisaxti طawaaf oo meeshay ka qaateen jamaca min ashaaficiy waxaa loo shardiyaa dawaafka dahaaro waxaa kaloo loo shardiyaa satrulcawra yidhaahdeen maxaa wa anlaa yatuufa bilbeyti curyaan oo masale khilaaf badan ka taagan yahe laakiin istinbaadkaasi waa fii maxalihi baabun fii fadli اlxaji wاlcumrati wa ywmi carafa wuxuu baab yahay xajka fadligiisa iyo e, cumrada fadliga ay leedahay iyo yowmu carafa si gooni ahaaneed fadliga ku jira in la tilmaamo xadaanii haaruun ibnu saciid alayliyu waaxmed ibnu ciisa qaala xadaanii ibnu wahbin cabdullah ahbaranii mahrama bn bukayr ibn cabdilaahi alashaj can abiihi abihi cabdulahi bukayr ibn cabdillaah qaala wuxuu ihi wadaadka bukayra samictu yunusa bn yuusuf almadani yaquulu can ibn musayib almakhzuumi saciid qaala isagoo yidhi qaalad caaisha caaisha waxay tidhi hooyadeen ina rasuul sal l slam qaala wuxuu nabigu yidhi yowmu carafa fadligeedii buu nabigu ku bilaabay nawowi cafwan muslim ku bilaabay baabka maa min yowmin maa yowmun minta tiaad zaa'idada dhihi jirteen weeyahad maadi xijaaziyada ahayd waxaad iijateen maa yowmun akaru ama akara maa min yowman maalin ma jiro akara ka badan yahay min an yuctiqa allaahu rabbi inuu xoreeyo fiihi maalinka gudihiisa cabdan addoon uu ku xoreeyo min annaari naarta min yowmi carafa maalinka carafo maalin ay ka badan tahay maalin addoon naar lagu xoreeyo ma jirto maalinka carafo maalmaha adoomada ilaahay naarta laga xoreeyo loo dembi dhaafo maalinta ugu badan waa maalinka carafo maalmo badan buu ilaahay addoommada naarta ka xoreeya maalmo barakaysan iyo habeenno barakaysanba laakiin maalinka ugu badan waa maalinka carafo ayb maa min yowmin maalin ma jiro atar ka badan yahay ama agtara uu ka badan yahay min an yuctiqa allaahu rabbi inuu xoreeyo fiihi fi اlyowmi cabdan addoon uu ka xoreeyo min annaari cadaabka uu ka xoreeyo min yowmi carafa maalinka carafa wa inahu alla weyne layadnu waa soo dhowaadaa maalinka carafa cashiyata carafa annuzuul nuzuul اllahi subxaanaه wa tacala samaa اdunya buu xadiidku ka hadlahaya wainahu alla weyne layadnu waa soo dhowaadaa maalinka carafa galabkeeda uma yubaahi wuxuu ugu faanaa rabbi almalaa'ikata malaa'igta bihim ay bicibaadihi addoommaha taagan mowqifka carafo taagan ee malaayiinta ee rabbi baryahay ee ducaysanaya yaa rabbi malaa'igtu ka odhanhaya ka qadqaada wa taasi oo idinka ilaha tajcalu fiiha man yufsiduy wa kaase ka qaadqaada fa yaquulu rabbi wuxuu markuu u quusahayo u quusinayo ama u faanahayo qolyaha malaa'igta maa araada haaulaa maxay dooneen kuwa taagan bankan carafo taagan ee qoraxda isku dhigahaya ee gacmaha taagahaya een fadhiisanaynin ee haraadku ka mudee baaba'san maa araada haula inii aclamu min allahi maa laa taclamuun baa lagu xaqiijinaya malaaigta inii aclamu maa laa taclamuun waxaydan ogeyn baan ogahay hadegdegina atajcalu fiha man yufsidu fiha dimaa joojiya xadiidkii cumar waxaa ku yimid unduruu ilaa cibaadii inuu ilaahay odhanaya markuu u quusinayo malaa'igta unduruu ilaa cibaadii jaaunii shucan hubraa waxay ii yimaadeen ayagoo oo sadaadaysan oo tabaalaysan ushidukum anii qad hafartu lahum malaa'igii markhaati ka ahaada dadkaa meesha taaganoo dhan u dembi dhaafay waa lafdiga axmed wa fii xadiii jaabir cinda albazar abi yaclى wbni khusaymat bni xibaan asnaad xadiid صaxiixa إida kaana ywmu carafa faina allaha yanzil ilى samaaءi اdunya yubaahi biأhli carafata almalaa'ika fayaquulu اnظuruu ilى cibaadii atwnii shucثa غubra daaxiina min kuli fajin camiiq eega addoommadaydi ilaahay baa samadan soko u soo degaya subxaanaه wa tacaala nuزuula yaliiqu bijalaalihi bijalaalihi wa cadamati ilaahay baa soo degaya ilaa samaa'i dunya u soo degaya degitaan asaga u cunama wa kullu nusuulin munaasibun linaasil sibadu waa taabica iyo falku waa taabic lifaacilihi wa mawsuufihi ayib nusuulka alle iyo keeno isku mid ma aha lamana dafiri karo siday jahmi u dafirtay calayhim lacaa'inullahi tatra lamana awili karo siday u awileen ashaaciriya muctasilo ayaguna kuwa aan ka sokaynin waxaa loo sugayaa siday salafka u sugeen waa ibaat min hayri tamhiilin walaa tashbiih iyo ibaat min duni taxriifin walaa tacطiil iska ilaaliya hawsha ayada ilaahay baa sheegaya addoommeyga maxay doonayaan waxay ii yimaadeen ayagoo basaasan oo kubka boodh ku leh daaxiina qoraxda isu dhigaaya weliba daaxiga waxaa la yidhaha qofka aan qoraxda waxba ka xigin laandeyr xataa kaama xigo dallad ma jirto marka nimankiina dalladda la ordaya iska dhiga baasha maalinkaad caraf taagantihiin idinkii qoraxda yaan idin dhaxayn sida naxariista rabbiga idin garamarin dalaalimta joojiya bannaanka istaaga min kuli fajin camiiq hawshaas waad fahanteen bay la tahay baan ka qaadanaynaa way bannaantahay inta lad la qaato horaan baynu soo hadalnay laakiin hadda nas yimid musiibo ah oo badan qorax isku dhigahaya min kuli fajin camiiq marka hawshaas alla iska ilaaliyo cashiyata carafa ilaahay subxaana waa soo degayaa yanzulu kula laylatin ilaa samaaءi dunya fi ulu leyl اakhiir marka waa nusuul ilahi subxana wa tacala cunamo weeye axad walba marka suga asifaat alikhtiyaariya wuu ogolaanaya majiء اllah ywma اlqiyaama nuزuulhu ila samaaءi dunya fi ulu leyl اakhiir fi cashiyati carafa ityaanka alla uu imanayo hawshaas waa alafcaal اkhtiyaariya la yidhahdaa wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa hal yanduruuna ila an taأtiyahum اlmalaa'ikaةu aw yaأtiya rabuka أو yatiya بعض aayaati rabbika istiwada calaa carshi nusuulka majiica ityaankan kulli waa sifaat ficiliya la yidhaahdaa asifaat alikhtiyaariya loo yaqaana ama alafcaal ikhtiyaariya waxaad jiradaanba waa fal uu ilaahay samaynhayo yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waan sugaynaa ka sifaati baa loo sugay waana sifaat iska ilaali dhankaa jahmiyo muctasilo ashaaciro yaa diidan iska ilaaliya marka ashaacirana dee dad u intisaaba oon ashaaciri ahayn baa jira dowgaada waa inaad kala qaadaan nisbada xaqiiqigaa iyo nisbada iska ictibaariga ah cawaam fara malaayiina oo soomaaliyeed waxay ku dheh ashaaciran nahay ma aha ashaacirana ma agowaada ashcari saddex dembi baa lagu noqdaa saddex jariimo yaa ashcari lagu noqdaa saddex dembi markaad alla ka gasho baad ashcari noqonaysa dembiga koobaad waa kee kasbu اlashcari hadda goor baa idiin soo sharxay dembiga labaadna ihbaatu ru'yat اllaahi min duuni jihatin walaa muqaabala dembiga saddexaadna waa ihbaat alkalaam الnafsi waa dunuub cinda اsalaf الsaalix bal waa kabaa'ir bal waa kufriyaat cinda اsalaf الsaalix hadda markaad dembi sheegaad midhaha taagaysaan dembi iska da waa gaalnima diinka lagaga baxay salafku aaminsan yihin asxaab alxadiid abu xasan warkiis iska daaya anigu dembidem baan idiin taagnahayba asxaab alxadiid waa gaalnimay taagan yihin warka asaga ah wayna ku takfiiriyeen nimankii qabay in badan ayaga ka mida saddexdaa arrimood ninkii qaban baa ashcari ah caamadan muslimiinta iyo xerta makasta ah ee malaayiinta ah ee ashaaciran nahay leh ma aha markaan marka isaqaqaybanayno waxaan dhihi karnaa min xayu anisba faqad min xayu nisba hmm, wahaabiya ashaacirayaa badan soomaaliya ashaacira badan markaan maxaabsiga ninka iska sheegto aan xisaabno marka taxqiiq ay nisbadu tahayna wahaabiyadaa badan maxaa jira cawaamta muslimiinta waxaan ma aaminsano alkasb اlashcari ibaat اlkalaam الnafsi ru'yat اllahi subxaanaه wa taعala aakhiro in la arkayo min duuni jihat اlculuw walaa muqaabala ma aaminsano carwakaas weydiiye kulligood nimankaa shaacirna ku hay may garanhayaan marka si ashacri ku noqonayaan marka nasabsiga iyo sheegashadii kumaxaabsiga aan xisaabno way badan yihiin laakiin marka la xaqiijiyo rehebel dad badan baa iska sheegtee rehebel dad badan baa iska sheegtoon u dhalanin marka dadka iska sheeganaya een u dhalanin aan aaminsan way badan yihin waa malaayiin saa darteed alcawaamu waa ahlu sunna ay salafku yidhaahdeen cawaam lmuslimiin wa min ahli sunna ilan fitradday ku taagan yihiin sida ilaahay ku abuuray ay ku islaameen ay aabbahood ka soo gaadheen towxiidkii salaada ii yaqaanaan alla ilaah iga sareeya allah iga sarreeyaan ku dhaartay furtuu cirka u taagahaya waa cala alfitra ay ku sugan yihiin hawsha inaad dhowr goor hawshaa ka hadlay bay dadka qaarkood khalad u fahmayaan marna waxaan xisaabinaahe sheegashada dadka sheeganaya haddii la xisaabo oo aad u badanaya marna waa taxqiiqu nisba walintisaab oo dad yar noqonaya saa darteed weligoodba ashaaciro fi taarikh اlislaami waxay ahaayeen minority ba ilaa imikana waa minority lanna cawaamu اlmuslimiin he marka nisbada la taxqiijiyo ashaacira ma aha jahmiyana ma aha muctazila ma aha qadariya ma aha murjica ma aha raafida ma aha maxay yihiin kulu mawludin yuulowda cala اlfidray taagan inta qumbacatay baa aafooday ee waxaan aamintay ee loo akhriyey ee aaminsanaya ka diin dhigta saa baasha u kala fahma wareerkan iska daaye idan qolyaha iyagu waxba weydiin mayno ayb sidaas sifaadka rabbiga sidaa islafku u sugeen u sugaa weerarka iyo idibdaradan iska daayay hadda nawowi waxbuu meeshu ka talactalacsiiyey qaadi ciyaad buu ka soo qaaday abi cabdillahi almaasiri kullu waa jahmiyu kuwaas uu sheegayo jahmiyadii almartaba aثaalia jahmiyadu waa saddex qaybood aljahmiyat اlkhulas jahmnu safyaan iyo ciidankiisi ogoobay la socda hadda abu daauud fii masaa'ili wuxuu ku keenay sanad sanad xoog badan min ariiq ibrahim bn tahmaan alkhuraasaani jahmnu safwaan fii aakhiri cumrihi taaba min alkufri fasaara salafiya waa jahmnu safwaan hadda o caduw اllahi laduud fii aakhiri cumri inuu toobad keeno oo xasnu islaam baa ku timid bisanad fii masaa'il abi daawuud liaxmed min ariiqi ibraahim bn tamhaan tafarada bihi waa nin saduuqa tafarudkaas wada dafarta geliya laakiin waa la wariya ogaada asagu murjiha ah wuxuu doonaa ahaado laakiin waa shay yurwa bisanadin inahu taaba fii aakhiri cumri kadalia ibnu raawandi taaba fii aakhiri cumri baa la nin walbo iswaala waaga u dambaysa aal isagoo dawsha kala waweeye hazaali iyo raazi iyo tooda waa iswan tahay taa ma almuhim darajada labaad darajada koobaad waa jahmu sufaan iyo darajada labaadna waa almuctasila iyo wixii laologa ku dhiil ay la halmaala darajada saddexaad aljahmiya waa alshaacira iyo kulaabiyada wey waxaasoo dhan marka asal ay leeyihinoo faasid ah oo xuluul xawaadis layay ku aafoobeen saasayna sunnada oga baxeen iska ilaasha marka maalinkaa carafo waa maalin barakaysan ilaahay uu soo degayo ilaa samaaci dunya addoon walboo carafa taaganna loo dembi dhaafayo ha lagu dadaalo marka maalinka asagaa han tafwiid ma oqolin waa tafwiid waa bidco tafwiid اlkayfiya tafwiid اlmacnaa waa gaalnimo iska ilaaliya waxaan tafwiidinaynaa kayfiyada ade waan sheegnay hadde waa nuuulan yaliiqu maxaad u leedahay wa cadamatihi tafwiidka inaga da waa la tafwiid aafo kale soo agmari idan waxaan leenahay macnuhu waa macluum luqatan wa sharcan wa curfan waa la yaqaana ama alkayfiya cilmu اlkayfiya waa farcun can cilmi الdaat daatada rabbiga miyaynu garanaynaa maya kayfiyadana ma garanaysid hawsha ha u bixin laakiin carabigan lagugula hadlay ee wax lagugu fahansiiyey macnahaad ka fahantay ee qiimaha badan macna rabbi u cunama xadiidkana aadan ku dafiraynin sifadan aadan ku taxriifinaynin ku sug alistiwaaء macluum wاlkayfu majhuul wالsu'aalu canhu bidca ma araaka ila mubtadacan ahrijuhu wey iska ilaaliya hawsha ayada xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can sumay mawla abi bakr bn cabdiraxmaan can abi saalix asamaan dakwaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuul shaaficiya waa hawsha intaana ka tegin yowmu carafa iyo yowm ljumca keebaa fadli badan baa laisku maandhaafay hadduu nin yidhaahdo islaantaydi hiblaad way furan tahay maalinka oo ugu fadli badan maalmaha buu uri kadib jumcaa soo gashay ma furmaysaa mise ilaa carafa laga gaarhaya islaamtu weli waa xaaskiisi shaaficiya iskumaan dhaafeen hadda waxay idhaahdeen jumcaha u soo horreeyay furmaysa maxaa yeelay waxaad soo marteen khayru yowmin alacat fiihi shams inay tahay yowm اljumca aad soo marteen xadiidkan nabigu wuxuu yihi calayh isalaat wasalaam maalin ilaahay uu ka xorayn badan yahay addoommaha inuu naar ka xoreeyo ma jirto maalinka carafo taa waxa wey carafa u fadli badan axaadiisna way fadligeeda ku timid waxaa lagu jamciyey jumcuhu maalmaha usbuucu u fadli badan yahay wiigga maalmihiisa jumca ugu fadli sanadka maalmihiisana carafa u fadli badan marka maxaan yeelaynaa nikaaxu waa loo ixtiyaadaaye ilaa carafo la gaadho gabadha ka furi mayno reerka dumin mayno can abi radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal alcumratu cumro lala yimaada ee alcumrati kafaaratun waa asturid ama baabi'iso weeye limaa baynahumaa wixii u dhexeeyey wixii dembiga u dhexeeyey cumradan ilaa cumrada sanadkaas waa la dhaafaaya cumrada u ta ku xigta wuxuu dhexey dembi waa lagugu dhaafaaya wاlxaj اlmabruur alxaj اlmabruur ay bura xajuka bura waa ficilkii almabni lilmajhuul baa laga keenaa wاlxaj اlmabruuru ay اlmaqbuul xajka la aqbalay laysa lahu jaza abaal ma laha aan ka ahayn iljanna janna aan ka ahayn abaalgud aan janna ka ahayn ilahay ooma samaynin xajka la aqbalay haddii xaj la aqbalay in la helo adag haddee oo shuruuddiisi iyo arkaantiisa la oofsaday oo layska ilaaliyo xumaantii iyo xaaraantii iyo bakhtiga oo aadaad u dadaasheen baryahan dambana ribaaba layskaga xajinhaya xaqunaas baaba layskaga xajin xaqunaas xaaraan baba layskaga xajinhaya wax dan laga leeyahay ma jiro waagi hore dadka muslimiinta caamo iyo culummaba aad bay xaaraamta iskaga ilaalin jireen hadda xaaraamta waa shaqo noqot jamcada loga soo baxaa sida xaaraanta loogu shaqaysan lahaa jaamacado master baaba lagu qaataa ee doctoora lagu qaadanaya xafiisyaaba loo furan ninka soomaali u quruxsanba weeyeba ee loogu jecelya wuxuu ka shaqeeyey oo kusoo takhasuso waa maxay waa xaaraanta cunideeda iyo inuu dhaadhiyo wax kaleba ma ah alcumratu ila alcumra cumro iyo cumrada ku xigtaba kafaaratu ama cumraysi ilaa cumro kale la cumraysto kafaaratun baabi'iso weeye ama asturto weeye limaa baynahuma min alma'aaim wاlmacaasi baa loo jeeda wاlxaju اlmabruuru xajka la barakeeyey ee la aqbalay ee biriga lagu sameeyeyna laysa lahu jazaء ila اljanة وxadaثna saciid mansuur w abubakr bn abi shaybata وcamr الnaaqid وزuy bn xarbin abu khayamة النasaa'i qaaluu jamaacada waxay yidhaahdeen intaana ka tagin xadiikaas yowmu caraf ku saabsana iyo nusuulka rabbigay sharxa dheer ee shekhuislaam ibnu taymiya sharx xadiiu jibriil markuu marayo adilada uu keenay bay kamid tahay haddana si fiican u tafsiiliyey kitaabka waa maطbuuc hal mujalad majmuucana wuu ku jiraa sabxada ka akhriya sida xadiiu nusuul baxi qiimo badan baa ku jira waxadaana saciid mansuurin waabubakr abi shaybata wacamr naaqad wزibn xarbin qaaluu xadana sman bn cuyaynata waxadaanii muxamed bn cabdilmalik bn abi shawaarib alumawi akar riwaayat canhu tirmidi fi jaamic waad garanaysaan xadana cabdilcaziz bn mukhtaar alansaari can suhayb bn abi saalixin waxadaana numayr muxamed xadaana abi abi cabdullah xadaana cubaydillaah waxadaana abu quraybin xadana wakiic waxadaanii maxamed muana مثنى xadثna cبدالرحمن مهدي جميعا عن سفyان الثوري كل هؤلاء عن سمي waa kuwa mahde wakiic iyo سhayل iyo سفyان بن عuyayنة iyo عubayd اللaه عubayd اللahi بن موسى kul haulaai can sumay oo mawla ahaa mawla abibakr md raxmaad garanaysaan can abi saalix oo abi saalix samaan laydin soo yidhi abi hurayra radi allahu tacala canhu ana bimili xadiidi maalikin xadiidkii maaliga hadda inoo dambeeyey qara'tu calaa maalik bay raggaasi mutaabiceen sufyaankaas ibnu cuyeyne weeye ma aha hawri ayb mise waa hawri ninkan dambe ninka dambe hawri wakiic iyo cabdiamed mahdi baa kilaahum jamiica can sufyaan hawri sheeh baa meesha yimid wakiic iyo cabdiramaan mahdi jamiicanta wuxuu u jeedaa labadooda dambe wey labada dambe ayb ama waxaa kaloo noqon kara cubayd ibn muuse alcabsina asagoo noqon kara ayb sufyaan ibn cuyn horan baynu soo marra isagu xadana yaxya bnu yaxya wa zuhayr bn xarb bin abukhaytabat anasaa'i qaala yaxya wuxuu ihi akhbarna waqaala zuhayr wuxu xadana jabir bn cabdilxamiid can mansuur muctamir can abi xaasimin wa ismuhu salmaan alashjaci taabiciga caanka aad garanaysaan can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam man ataa hada اlbeyta kacbada ninkii yimaada man ataa hada اlbeyt beytkan asaga ninkii yimaadee kacbada ah falam yarfud aan cantarabaqashaynin ama falam yarfud aan war xun ku hadlin rafadku laba macnuu noqdaa alqowl اlfaaxish hadalka iyo weedha aan wanaagsanayn een xaaji aan uusan mudnayn inuu ku hadlo xaajina uu ka caaganya waa la yidhaahdaa rafadku waxaa kaloo la yidhahdaa hadalka ku saabsan damaaciga shaabada dumarka iyo galmada ku saabsan falam yarfud aan marka candarabaqash la imanin iyo aflagaado walam yafsuq aan macsiya la imanin macaasiyi fusuq aan la imanin rajaca waa laabtaa kamaa waladatu ummuhu hooyadii siday u dhashoo kale ku laabanaya markuu dhalanayso dembilaan ma ahayn isagoo xaafasalaama oo nadiifa ah, oon wax dembi asaarayn ayuu laabanayaa ilaa xuquuqa annaas wa haddaan min baabi taqyiid ka dhigno nusuusna way tilmaamaysaa wixii xaqunaas ah waa inaad ka toobad keento dadka xuquuqdooda celiso raddulmadaalim baa lagaa rabaa laakiin wixii alla idinka idin dhexeey in la dhaafaayo ayaa raajixa walow kaana kabaa'ir ba noqote khilaaf baan hawshaa ka taagan xadana سacيid بن maنsuuri can abi cawaanةa وضاx an cabd الlah اأshkuri وabi laxوى السلام سليم xanaفي وxadana abu bkr abi shaybata qال xadana wkiic can msc بn kidam وسufyaan الثwrي وxadana بن مثنى qال xadana mxamed jacفر غundar xadana شhucbaة بن xajاaج kul haؤulaaءi can mansuur muctamir bhada اsnaad sanadka dad marayseen can mansuur can abi xaazim can abi hurayra sumayna soo marin wa fii xadiiثihim jamiica xadiikooda dhammaan waxaa ku jira man xaja riwaayada hore maxay ahayd man ataa hada اlbeyta man xaja qofkii soo xajiya falam yarfud aan aflagaadiya afxuman la imanin dumar iyo howlahoodna aan ka daba wareegin walam yafsuq macsiyana aan la imanin ayb macsiyada hadday aakhir alxaj magac ay manacday awalkeed maxaad moodaa ka warrama walam yafsuq fi lxaji weye man xaja hada lbeyta walam yafsuq fi ayaami alxaji wاlxaji xajka gudihiisii macsida dhacday hadday aafadaa dhigtay oo xajka in la aqbalaba diidayso maabilo hmm. haddaad ku soo bilo ka warran ood ku soo xajidaba macsiyo iyo xaqunaas iyo xaaraan waa halis wey falam yarfud aan cantarabaqash la imanin walam yafsuq macsiyaan la imanin rajaca amaa walad ummada hore wayahad waxadaanaa intay isku khilaafsan riwaayadku kuu sheegay imaamku ma dhammaystirayo lanna man ataa hada lbeyt riwaayad hore ahayd man xaja falam yarf walam yafsuq intaasay ku soo kordhiyeen laakiin inta dambe waa la wadaagaan buu ujeeda imaamku waxadana saciid mansuur qaala xadana hushaym bn bashiir asulami can sayaar bni wardaan can abi xaazim salmaan alashjaci can abi hurata radi allahu tacala can nebi sal slm milahu asagoo kale ayuu marka ay wariye ninka wardaan sayaar asna uu warinaya xadiidka hore xadiid lamida xadiidkan hore markaan sooma alcumratu ilcumra waxaa daliishada jumhuur ahlicilm uu qabay cumrada in la celcelin karo lagu ceshan karo sanadkii laba jeer ka badan ama mar ka badan la umraysan karo marka culimmadaasaa daliishada maalig iyo asxaabtu waxay leen maya daliil ooma aha maxaa yeel cumradu waa kalxaji xajkuna sanadka hal mar baa la xajiyaa sidoo kale cumraduna hal mar unbaa sanadkii la rabaa wixii ka badan waa karaaho wاlcibaadaةu laa tujaamicu اlkaraaha shayga cibaadada ana iyo karaaha ma kulmi kara bidaliil xajka miiqaad baa laga xarmadaa cumraduna miiqaad baa laga xarmanaya xajku dawaaf buu leeyahay cumradu dawaaf bay leedahay xajku sacyi buu leeya bayna asafa walmarwa cumraduna waa leedahay xajku waa laga xalaalooba cumrana waa laga xalaaloobaa midiiba hal mar baa la raba wixii ka badan far baa nooga taagan bay maalikye leeyihiin bidaliil nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay dhaheed oo idinka khayr jeclaa oo ay u suuragelaysay inuu cumrada ku ceeshado afar goor buu cumraystay sanadkiiba hal mar oo afarta goorba dilqacda ahayd nabigan weligii kuma celcelinin haddii cumre lagu celcelin karo nabigaa ku celcelin lahaa laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana low kaana khayran hadday eh, khayr tahay nabigaa la sabaqanaa ilayhi rasul la sal slam bimaaliki warkooda war sahlan ma war sahlan ma ah maalikiyo hawshay daba ay sheegeen laakiin jumhur alcilm waxay in lagu ceshan karo wabihi aquul laakiin haddaan loo baxaynin weeye hawshii aan ka soo hadlay ee hadda kahor idiin soo sharxay cumrada aan qaba lagu cesho waa maxay sanadkan ood gurigaada ku soo laabato oo waxay markaan haddana safar cusub aad curiso iyo tigid cusub iyo fiiso cusub iyo safar cusub intaad marka ii dhex fadhiisato oo daa'if ii tagta ii soo noqo haddana jidda ku soo noqo tanciim howlaha waan soo maray inay bidco tahay sida raajixa adilana u keenay min الsalafi naqlan wa macnan iska ilaaliya shekhulslam warkeeda waa keenay taasi inay bannaan baad moodaa in ay sax tahay oo cumrada loo curanhayo safar madax bannaan guriga intaad ku soo laabato nairobi ahaa haddana ku noqo mar kale sanadka saddex goor iyo laba goor waad ku dhufan karta laakiin alaabta jidde iyo tanciim iyo alaabtaasi <laughs> alaabta iyadu sal ma saxaabiya taabicin waxay ka soo inaan waanu soo maray hooyadan caayisho samayn jirtay waagi dambe inay ka noqotayna waa inaga soo sheegn soo ma garanaysaa ma ilowdan baxdigi dheeraa in habeen idin ballansaday aan sansaaro culus idinku dhufto warka inaad garanaysaan baylata wallahu subxaanah wa tacala halkaa inoo jooga caawa darsigu